alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati ali cimraan baynu ku soo jirnay waxaynu ku soo jirnay aayadahan aayadda boqol iyo siddeetan iyo saddex iyo aayadaha ka dambeeya ayaynu markaa laqbada koowaad marnay nimankii yuhuuddaha waxay ku cudurdaarteen oo yidhaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay rumayn waayeen waxay yidhaahdeen ilaahay ayaana amray oo nagula dardaarmay inaannu rasuul kasta oo noo yimaada qurbaan noola yimaado oo aanaan rumayn rasuul aan qurbaan noola iman mucjisada markaa aannu rumaysanaynaa taa keliya inay noqoto warkaasi ma jiray marka hore mise ma jirin waxay culammada qaarkood u badiyaan marka hore inaanu jirinba bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waa jiray laakiin yacni markaa rasuulka masiix ciisa bnu maryam iyo nebi maxamed waa ka hadhanaayeen waxay ku saabsanayd ambiyadii reer banu israa'iil bay ku saabsanayd labada markaa ware ay culammadu sheegeen daliil saxoo sheegaya inuu warkaasi jiray ma hayno waxaana markaa ka hor imanayaa iyagu markaa waxay u soo naqliyeen si caam ah oo aan rasuulba aynay rumaysanaynin haddaanu qurbaan ula iman qurbaan la dhowaynayo oo dab samada ka soo degay cunayo haddaanu la imanin inaan la rumaynayn waxaynu ogsoonahay na rasuullada mucjisaadka la siiyaa kuma koobna mid keliya yacni waxyaalaha caddaynaya inuu rasuulku rasuul yahay ama nebigu nebi yahay waa inuu markaa wax caddaynaya uun risaaladiisa ama nebinimadiisa waa inuu la yimaadaa oo aaya min allah kala yimaadaa laakiin shay mucayana oo taa mooye mid kale ha rumaysanina walow mucjizaad kaleba ha idinla yimaadee waa arrin markaysa markaa yacni markaa daliilkiiyo caqliga mid walba khilaafsan saas aawadeed waxaa markaa saxan qowlka odhanaya warka noocaasi waa war iyagu markaa iska samaysteen oo taxriifaadkoodii ka mida ee ma aha wax saxa oo lagu yidhi ma aha yacni markaa rasuulladana rasuul kasta oo mucjise iyo markaa caddayn la yimaada aya min allah la yimaada waa la rumaysanaya waana la raacaya marka cudurdaar u noqon mayso haddaanad mar qurbaan la iman la dhowaynayo oo dab samada ka soo degay cunaayo haddii la aqbalay haddana taa la iman kuma rumaynayno kumana raacayno wax cudurdaara innaba ku heli maayaan si labaad waa loo xujeeyey oo waxaa loo xujeeyey markaa sidaa tidhaahdeen yacni haddana waxaa jira rasuullo idinla yimi bayinaat iyo xujooyin cadcad idinla yimi taa sheegteenna idinla yimi haddana maca daalik aad layseen intaad inaad diidaan ka sii tallowdeen baa waxay u sii gudubteen inaad rasuulladaa gacanba ula tagtaan oo dishaan haddii markaa waxa weeye ay idinka dhabtahay waxaad sheegaysaan oo ah markaa xaqdoon baanu nahayoo yacni rasuulkii risaaladiisu noo caddaatoo qurbaanka noola yimaada la dhowaynayee dabku cunaayo waa rumaynaynaa waa raacaynaa cid kale ma rumaysanayno maxaa u layseen nebiyada rasuullada maxaa u disheen bayinaad kalena waa idinla yimaadeen kaa sheegteenna waa idinla yimaadeen kaa sheegteenna waa idinla yimaadeen kay sheegeen lama odhan bayine laguma sheegin wa biladii qultum kaad tidhaahdeen marka waana lagula dardaarmay kiina waa idinla yimaadeen haddana maca daalik nebiyada caynkaasa qaarkood waa layseenoo waa disheen maxaa u disheen maxaa u raaci weydeen oo u rumayn weydeen marka waxaa la caddaynayaa butlaankooda iyo baatilnimaday ku sugan baa la caddaynaya allah waxa uu yidhi aladiina qaluu ina allaha cahida ilayna anlaa nu'mina lirasuuli xataa yaأtiyana bqurbaani taأkulhu الnar aladiina waxay sifo ka tahay aladiinada ka horaysa nactu liladiina qablahu laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu aladiina kuwaasoo qaaluu yidhi kuwa hadalkaa xun ku hadlay ina allaha faqiiru wanaxnu agniya hadalka xune caynkaasee kufrigaa ku hadlay ee allah ay caayayaan oo aflagaadaynayaan oo markii ay maqleen man da aladii yuqrid allaha qardan xasanan ayay waxay yidhaahdeen yacni waa faqiir markaa ilaaha muxamado annagaa buu naga doonayaa amaah naga rabaa bay yidhahdeen laakiin waxa markaa loo yidhi man da aladii yuqrid allaha qardan xasanan ma aha markaa baahi uu ilaahay u qabo ma aha ilaahay waa hani caalamiintoo dhan buu hani ka yahay cidna ilaahay uma baahna ha yeeshee hadalka caynkaasa wuxuu u yidhi si waxa weeye uugu dhiirigeliyo yacni markaa sadaqaadka iyo waxbaxsiga ugu dhiirigeliyo sadaqadda la baxsanayo iyo waxa markaa ilaahay dartii loo baxsanayaana waa wax markaa qofka dan u ah laakiin markaa ilaahay waxay u taraysaa ma jirto ilaahayna uma baahna yacni markaa ilaahayna waa khani waana haniyun cala alcaalamiin makhluuqaadkao dhan buu ilaahay hani ka yahay yacni cidna ilaahay uma baahna sadaqaddaa manfacadeeduna qofkay u soo noqonaysaa waa wax markaa uu ilaahay u hormarsanaayo oo u dhiibanaayo dabeedna markaa waxa weeye yacni markaa rasiid iyo kayd u oolaya weeye aakhirana laga abaalmarinayo oo loo labanlaabayo yacni marka waata dadku ka cabbiraan baanka aakhiraa la dhiganayaa waxa caynkaasa waata la yidhaahdo marka waa wuxuu qofku marka isagu yacni markaa naftiisa u baxsanaya weeyi waata laga cabiro naftaada ka qaado naftaada u qaad weeye laakiin ilaahay waxay u taraysaa ma jirto ilaahayna hani buu ka yahay umana baahna xaajana uma qabo laakiin taxdiid uu boorinaayo oo uu tirtirsinaayo ee sadaqaadkiiyo waxbaxsiga ayaa sidaa loo yidhi si loo jeclaysiiyo dadka aladiina kuwaasoo qaaluu yidhi limuxamadin sala allahu alayh wasalam nebi moxamed ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina allaha cahida ilayna ina allaha allah cahida ilaynaa qad cahida ilaynaa xaqiiqee wuxuu markaa nagula ballamay oo noogu dardaarmoo na amray fi tawraati towraat gudaheeda anlaa nu'mina lirasuulin qoladii yuhuuddaa sidaa odhanaysa anlaa nu'mina lirasuulin inaana rasuul rumaynin ayuu allahna amray oo tawraad nagu amro nagula ballamay nusaddiqahu aanaan rumaynin xataa ya'tiyanaa ilaa uu noola yimaado rasuulkaasi biqurbaanin ay bitaqriibi qurbaan qurbaan in la dhoweeyo uu noola yimaado mudaaf baa loo qadarayaa taqriib ah bitaqriibi qurbaan qurbaan in la dhoweeyo waa wax rabbi loogu dhowaanayo qurbaan baa mufradkeedu yahay qaraabiin baana lagu jamciya qaraabiin ayaa lagu jamciya qurbaankaasoo taakuluhu naaru dabku ay cunayso dabkani waa dab cirka ka soo degaya weeye yacni ummadii hore ayaa arrinkaasi yacni markaa ay dhici jirtay oo marka sadaqad markaa qurbaana ay bixinayaan wakhtiyada qaarkood bay qurbaan bixinayaan oo qurbaankii baa lasoo ururinayaa ilaahay dartii baa loo bixinayaa meel baa lagu ururinayaa marka meeshaa lagu ururiyo yacni haddii la aqbalo maqbuulo ay tahay dab baa cirka ka soo degaya dabeedna markaasaa dabkaasi cunayaa haddii aan la aqbalinna ma cunaayo wa kadalika khaniimooyinka iyo furka gaalada laga furto marka lala jihaado ummadii hore xalaal uma ahayn ummatu muxamed baa in loo xalaaleeyey ay gaar ku tahay oo waa khasaa'ista nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay siiyey wa uxillat liya alghanaa'imu walam tuxalla liaxadin qablii waatuu rasuululahi muxamed sala allahu aleyh wasalam uu yidhi waxaa lay xalaaleeyey haniimooyinka iyo furka gaalada laga furto cid aniga ka horraysana looma xalaalayn baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed furkaa gaalada laga furanayo furanaya haniimooyinka ummadii hore waa la ururin jiray waa la isu keeni jiray marka la jamciyo la ysu keeno ayaa khaniimadii haddaan waxba laga dhabin oo waxba aynay ka maqnayn ay dhammaystiran tahay dabbaa cirka ka soo degi jiray dabkaasaa cuni jiray waa ti ay dhacday nebi nebiyadii ilaahay ka midi sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saxiixana ku soo aroortay inuu markaa jihaaday jihaadkiina fur inay markaa ku furteen yacnii nebiga iyo markaa waxa weeye asxaabtiisii la socday markay furkii furteen oo haniimadii ay marka waxa weeye ayaa markaa nebigu wuxuu amray in haniimada laysu keeno waa nebi nebiyadii hore ka mida furkii haniimadii baa laysu keeno waa la jamciyey meel markii lagu ururiyey ayaa dabkii soo degey dabkii markuu soo degay ayuu markaa cuni waayey oo gubi waayey markaysa markaa haniimadii nebigii baa wuxuu yidhi sida nebi maxamed ka warramay calayhi salaatu wasalaam fiikum huluul haniimada waxaa ka dhabbiseen oo ka saarteen baa jirta yaa waxbaa ka maqan saasaa dabku u cuni waaye qolo kasta iyo qabiil kastoo ila socdaa nin ka midi ha ah ila baayactamo gacanta hay dhiigo markaasaa qolooyinkii la socday mid walba nin baa markaysagaa ka mid a ah ayaa gacanta u dhiibay nebigii nin ka mida ah marka waxa weeye nimankii gacanta markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni marka uu la baayactamo gacanta u dhiibay ayaa gacantiisii gacantii nebiga ku dhegtay markaasaa nebigu wuxuu yidhi fiikum ghuluul qoladiinan qabiilkiinnan ama jilibkiinnan ayaa markaa khaniimada waxa laga dhabiyey ay ku sugan tahay dhammaan cidda markaysaga reerkaasa ee ila socotaa mid kastoo ka midi hayla baayactamo gacanta ay dhiibo markaasaa dacalka laga qabtay qoladii oo dhan nin ka mida ayay markaysaga gacantii nebigu qabsatay wuxuuhi soo saar khuluulkaaduu kugu sugan yahay adaa haniimadii wax ka dhabiyey markaasuu markaa soo saaray oo wixii keenay markaasaa nebigii ku daray marka nebigu marka uu ku daray haniimooyinkii ku daray ayaa dabkii gubay oo cunay yacni saas baa dhici jirto qurbaanka iyo haniimooyinka mid walba sidaas waa ka dhici jirtay yacnii qurbaankuna waa markuu maqbuulo yahay haniimaduna waa markay dhammaystiran tahay ayaa dabkaasi cuni jiray waa mucjize cajiiba fala nu'minu laka xataa taatiyana bihi waxay yidhahdeen nimankii yuhuudda ahaa fala nu'minu laka kuma rumaynayno kuma hogaansamayno amana waxay ku gudubtaa marna babay ku gudubtaa marna laan bay ku gudubtaa aamana bihi iyo aamana lahu aayadda suuratu tawba labada lagu kulmiyey yuminu billahi wa yuminu lilmu'miniina marna laan baa lagu gudbiyey marna ba baa lagu gudbiyey yacni waxay yidhaahdeen culammadu yacni aliimaanu bihi iyo aliimaanu lahu farqa udhaxeeya aliimaanu bihi waa rumaynta la rumaynaayo aliimaanu lahuna macno idcaan iyo inqiyaad baa markaysaga markaa uheliyo inqaadan lahu baa la yidhaha laan bay ku gudubtaa marka waxa weeye inqiyaad baa la tadmiininaya culamada qaarkoodna kutubulictiqaad waaba ku sheegaan aliimaanu bihi iyo aliimaanu lahu farqa udhaxeeya sida ibnu jariir atabari labadiisa kitaab mid ka mida ama sariixu sunna ama markaysa tafsiirka yani labada mid ahaan ayuu markaysaga ku sheegi jiray waa yahay marka tadmiinku ma xarafku ku sugan yahay mise ficilku ku sugan yahay tadmiinku waxa weeye waa in markaa shay la siiyo macno yaani markaa shay kale kelmad baa la siinayaa kelmad kale macnaheed haddii la yahay xarafku ku sugan yahay waxay noqonaysaa ilaha laamka bimacna albaa ah. oo tadmiinku xarafku ku sugan yahay weeyi waatay ka cabiraan kuufiyiintu xuruufuljarri tanubu bacduha can bacdin basriyiintu markaysagaa sidaa ma ilaaqaane laakiin kuufiyiinta ilaaqeen waa yahay culamada qaarkood haddaba waxay tilmaameen tadmiinku inuu marka caamilka ku sugan yahay oo uu markaa ficilka ama isimka ku sugan yaha ka fiican ilahay xarafku ku sugan yahay waana sida markaa uu arjaxayo shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa muqadima fii usuuli tafsiir uuna tilmaamayo altadmiinu fi lxarfi inuu yahay marka daciif inuu yahay uu ku tilmaamayo falaa nu'minu laka kuma rumaynayno adiga kuuma hoggaansamayno xataa ta'tiyanaa bihi ilaad noola timaaddo qurbaanka la dhowaynaayo dabka cunaayo wa huwa maa yutaqarabu bihi waa wax loogu dhowaanayo kaa loogu dhowaanayo damiirka bihi ku jira haadii waxa uu u noqonayaa maaduu u noqonaya waa caa'idkii ilallaahi allah loogu dhowaanayo oo min nacamin nicmoolay ah ari iyo geel iyo lo wahayriha iyo ashyaa kalaba ah ashyaada kalena waxay noqonayaan mood iyo noolba way noqon karaan farday noqon karaan yacni marka waxay noqon karaan waxyaalo kaleoo rakuuba'a ah bay noqon karaan oo marka waxa weeye ama dameero ama marka waxa weeye ama baqlo loogu talagalay marka in loo baxsaday xagga yacni markaa ila sadaqadii markaysaga waa ku baxaysaayo cunitaankoodun baan bannaanayn marka dameeraha marka dadla joogga ahe iyo baqashabee waxa weeye sida kale intifaacoodu waa bannaanyen ama xoolo markaysaga ha ahaato mood ah kay doonta noqotay mood iyo noolba fa in qubila haddii la aqbalo ja'at naarun baydaa'u waxa imanaysa dabcad baa imanaya oo min asamaa'i xagga samada ayuu ka imanaya ka soo degaya fa axraqathu waa gubaysa wa ilaa haddii kale oo aan marka waxa weeye la aqbalin baqiya makaanahu meeshiisuu ku baaqi noqonaya ilaadaas ah inay tahay waxa weeye istisnaa inay tahay aa ah moodin istisnaa maahee waa in shartiyoo laa ka daba dhacday weeye waa murakaba laba kelmadood bay iska tarkiibsan tahay suurada iyo muuqaalkay uga eg tahay yacni istisnaaga uga eg tahay waata horey loo odhan jiray yacni markaa ilaadaasi ma waxay tahay markaa ma istisnaa muntasila mise waa munqatic waa meelaha lagu dhacay ka mid tahy mid baa yidhi waxa weeye waa munqatico markaasuu marka waxa weeye de marka waxa waa waa ku dhacay hadduu mutasil yahay hadduu munqatic yidhahdaba waa ku dhacaya hmm. mid baa la weydiiyey markaysagaa dabad garanaya markaasuu waa mutasil munqatica marka see u suuragal tahay markaasuu waxaad tahay muttasilun biljahli munqaticun can ilcilmi saa waxaad ii weydiinaysaa in shardiyo laa ka daba dhacday ayaad weydiinaysa aad leedahay ma istisnaa mutasila mise waa munqaic suyuudi baa ku odhanaya markaysa markaa waxaan yacni itqaanka bacdulkibaar baa yidhi ilaa tafcaluuhu ma mutasil ba mise waa munqaic ibnu hishaam alansaarina kitaabkiisa muqnilabiibka waa ku tilmaamayaa qiso noocaas oo u egna waa soo naqlinaya wailaa baqiya makaana haddaanu markaa waxa weeye aan la aqbalin ay in lam yuqbal haddaan la aqbalin hee baqiya makaanahu meeshiisuu ku baaqi noqonaya intii shardiyada ahayd baa nuunkeedii maadaamuu reeban yahay waxaa lagu idqaamay laamkaa lagu idqaamay markaasay ilaa noqotay nudqiga siday uga dhacday baa qoraalkana looga riday dee qur'aanka wasawsaa uma qora ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah wa in lam tansuruuhu bay ka dhigan tahay waa intii shardiyada ahaydoo laa ka daba dhacday ila tafcaluhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir wa cahida ilaa banii israa'iila dalik waana markaa kula ballamay reer banu israa'iil arrinkaas ila fi lmasiixi wa muxammadin sala allahu alayh wasalam ra'yigii culammada kale ayuu maray sheikhu oo uu yidhi markaysagaa in yani nebiyada nebina ayna rumaynin ilaa uula yimaado qurbaanka la dhowaynaayo ee dabku cunayo dabka cirka ka soo degay cunayo inayna rumaynin marka laga reebo labadaa nebi labadaa nebi marka laga reebo marka ambiyadii kale ayaa markaysaa arrinkaas ee reer banu israiil loo soo diray ayaa markaa arrinkaasi ku saabsanaa saasuu yidhi laakiin culamada qaar waxay yidhaahdeen arrinkaasi marka in saa lagu yidhi marka tan noocaasa mid waxaweye lahayo ma aha culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waa jirtay laakiin waxaa lagu nasakhay risaaladii markaa yanii ilaahay u waxyooday ciisa bnu maryam ayaa lagu nasakhay calaa kulli xaal yani marka waxa weeye culamada qaarkood saas yadaa ayay markaa yidhaahdeen ma sugna ay yidhaahdeen culamada qaarna waaba ka tawaqufayaan kollayba waxaa la qacinayaa inaan markaa ciisa bnu maryam iyo muxamed ayni marnaba ku saabsanayn xataa hadday jirtay fardan wa taqdiiran alladiina danactu inay tahay ayuu markaysaga maray culamada qaar waxay marayaan in ficil loo qadaraayo oo la odhanaayo adumma waxaan dhaleecaynayaa aladiina qaaluu ina allaha cahida ilayna anlaa nu'mina lirasuulin xataa yaatiina biqurbaanin ta'kuluhu nnaar culamada qaarkoodna saasay markaa mareen qaala tacaala allah waxau yidhi qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhahdaa tawbiiqan yacni canaan aad canaananayso daraaddeed ama xaal aad canaananayso mafcuulu lahu ama markaysaa waxaan yacni ama xaal qad jaa'akum xaqiiqee waxaa idin yimi rusulun rasuullaa idin yimi min qablii aniga hortay bay idin yimaadeen ama rusushaasoo min qabli aniga hortay ahaatay bilbayinaati yacni daliillo cadcad oo mucjizaaday idinla yimaadeen bilmucjizaati mucjizaad bay idinla yimaadeen mucjizada waxaa la yidhaahdaa shayga marka waxaa weeye khaariqulcaadaha ah ee nebiga nebinimadiisa caddaynaysa ayaa la yidhaahdaa mucjizaadna in lagu itlaaqana waa istilaaxi weeye arrin nusuusta ugu soo arooray ma aha yacni aayaat iyo bayinaat ayaa markaysaa nusuusta loogu itlaaqay oo ugu soo aroortay ama aaya ama bayinaat yani taasa marka waxa weya lagu tilmaamay laakiin mucjizaad waa arrin isilaaxiya weeyo culammadu istilaaxeen wax kastoo wax cajzigeliyaana ma aha markaysagaa inay yihiin markaa bayino ama yani aayad inay yihiin hmm. wa qultum kii aa sheegteen oo aad tidhaahdeenna oo ah markaa qurbaankii la dhowaynaayee dabku cunayay taasna way idinla yimaadeen ka zakariya wa yaxya sida zakariya iyo yaxye faqataltumuuhum waa disheen waalkhitaabu liman fii zamani nabiyina muxamadin sala allahu aleyh wasalam khitaabkuna wuxuu ku saabsan yahay ciddii markaa wakhtiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisi joogtay wa in kaana alficlu liajdaadihim ficilku haba ahaado mid awowayaashood ka dhacaye iyaga ayaa lagula hadlayaa marka ficilka awowayaashood ka dhacay maxaa iyaga loogu nisbaynayaa oo markaysagaa loogula khitaabaya liridaahum bihi raallihaansho ay ka raallida ahaayeen daraaddeed baa loogula khitaabayaa waayo maadaama ay ka raalli ahaayeen waxaad mooddaa inuu iyagana ka dhacay aridaa bilkufri kufrun gaalnimo haddii laga raalli noqdo gaalnimay noqonaysaa falima qataltumuuhum maxaa u disheen in kuntum saadiqiin haddaatiin qaar ku run sheegaaya fii annakum tu'minuuna cinda alityaani bihi inaad rumaynaysaan marka waxa weeye e, nebigu la yimaado qurbaanka la yimaado inaad rumaynaysaan haddii arrinkaa ku run sheegaysaan falima qataltumuuhum yacni marka hadalka horea daalli u ah jawaabu shardiga fain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqad kudiba xaqiiqee waa la beeniyey marka inta shardiyadii waxay faa'iidaynaysaa wax ay faa'iidaynaysaa oo dhici doono weli aan dhicin ayay markaysaa faa'iidaynaysaa waxaan la ogsoonyahay takdiibka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la beeniyey marka aayaddani soo degaysaba xaasil bay ahaydoo waa jiri oo ma ahayn markaysaga shay mar dambe uu dhacaye wuxuu ahaa markaysaga markanba wax jira buu ahaa saas aawadee culamada qaar waxay u tawjiihiyeen in laga tilmaamayo yacni aydaamu cala takdiib fain kadabuuka aydaamu cala takdiibi haddii ay ku beeniyaan wakhtiga soo socda bimacnaa beeninta ay ku beeninayaan ku daa'imaan oo ku sugnaadaan oo sii wadaan faqad kudiba rusulu min qablik xaqiiqee waa la beeniyey rasuullo min qablika adiga horta ahaaday ama rasuulladaasoo min qablika adiga kaa horreeyey sifo laga dhigo ama kudibo lagu tacalluq siiyo rasuulladaasoo jaa'uu la yimi bilbayinaati xujooyin cadcad iyo mucjizaad la yimi ay ilmucjizaati mucjizooyin la yimi yacni waa la beeniyey marka dee in la beeniyeyna shay hore u dhacay weeyi oo waaqico markaysaga hore u dhacay wax mustaqbaliya ma aha waxaana la yaqaanaa ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga mid walba inuu noqdo mustaqbali wax soo socda inuu noqdo oo dee waxa weeye inta shardiyada ahi yacni waxa weeye ficilka maadibaabay ka dhigaysa macno mustaqbal u bedelaysa wax markaa mustaqbaloo soo socda ka dhigaysa bicagsi lam sida lamta naafiyada ahi ee ficilka marka waxa weeye mudaaric ay ugu bedesho maadi iyo wax tegay ay ugu beddesho ayaa inta shardiyadiina ficilkii maadi waxay u bedelaysaa wax soo socdoo mustaqbaliyay u beddelaysaa marka fain kadabuuka wakhtiga soo socda hadday ku beeniyaan bimacnaa beenintaa ku daa'imaan oo kusii sugnaadaan oo sii wadaan faqad kudiba rusulun min qablik marka jawaabtii ma noqonayso tani marka faqad kudiba rusulun min qablik ee waxay noqonaysaa daliiluljawaab ama cilatuljawaab bay noqonaysaa waxay noqonaysaa marka macnuhu yani markaa eh, in laga tilmaamaayo falaa taxzan ha murugoonin ama fasbir kamaa sabaruu siday rasuulladii horeba u sabreen u sabir waayo rasuullo badan baa la beeniyey mm. ama fatasalla isku samiirsii in rasuulladii kaleba la beeniyey tacaabirta caynkaasee kala duwan bay culammada markaa ay qadaraan qaar falaa taxzan qadara iyo qaar markaa qadara fasbir kamaa sabaruu siduu markaysaa waxaan yani mufasirkuba qadaraayo oo asuyuuti uu qadaraayo raximahullah iyo qaar qadaray markaysaga fatasalla isku sabir sii oo waxaweye arrinkaa naftaada ku sabirsii in markaa lagula wadaago rasuulladii kaleba kula wadaageen yacni beeninta la beeniyey oo sida lagu beeniyey si la mida loo beeniye iyaguna ku sabreen jaauu bilbayinaati rasuulladaasoo jaauu yimi bilbayinaati bayinaat iyo daliilo cadcad la yimi waxaa loo jeedaa mucjizaad iyo aayaad la yimi wazubuuri kutub la yimi ka suxufi ibraahiim sida suxuftii ibraahim oo kale waalkitaabi iyo kitaab la yimi kitaab waxaa loo jeedaa jinsu kitaab oo kutub ah hmm wa fii qira'atin qira'a kale waxaa ku sugnayd biisbaatilbaa'i fiihimaa bacda labadaba in lagu sugaayo biisbaatilbaa'i fiihimaa wa bizuburi wa bilkitaabi yacni ba markaysa waxaa la geliyo ayaa markaa waxaa weeye qiraa'o kale ku sugan waa qiraa'o sabci ah haddii lahay rasmigii musxafkay khilaafsan tahay waxaana la ogsoon yahay qiraa'adu hadday khilaafsan tahay rasmiga musxafka inay shaaddo tahay Eh, qiraa'adanna waxaa la yidhi shaadda maahee dee waa qiraa'o sabcadii markaysaga cid ka mid akhrinayso marka see laysu waafajinaya jawaabtu waxay tahay waxaa la laysu waafajinayaa in la yidhaahdo marka leeyahay musxafka hadday khilaafsan tahay rasmiga musxafka waxaa loo jeedaa masaaxiiftii cuhmaaniga ahayd ee cuhmaan ibnu cafaan iyo saxaabadu qoreen baa laga tilmaamaya masaaxiiftaasina mutacadid bay ahaayeen yacni dhowr musxaf baynay ahaayeen marka dhowrka musxaf meelaha qaarkood bay furuuq ku kala duwanaayeen oo qaarkood xaraf siyaado ku ahaayeen qaarkoodna xarafku ka maqnaa mee qaarkood waaw baa ku dheeraad ahaa qaarkoodna waaw baa ka dhinnaa sidaynu ku soo marro kale wasaaricuu yani markaaynu ku soo marray ilaa makfirati min rabbikum yani qaarna saaricuu ayaa ku qornayd qaarna wasaaricuu baa ku qornayd yani waxa weye faina allah huwa alghaniyu alxamiid yani huwe markaysaga qaar baa la ziyaada ah qaarna markaysaga huwadu markaysaga kuma sugna wa kadalika markaysaga tajri min taxtiha alanhaar tajri taxtaha alanhaar aayadda suuratu tawba ku sugan wsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin walansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaar iyo min taxtiha alanhaar waa laba qiraa'o sabci ah marka min bay e, ku kala duwanaayeen masaaxiftii saxaabadu qoreen qaarna min baa ku sugnayd qaarna kuma sugnayn marka masaaxifta markay wada khilaafsan tahay bay shaado noqonaysaa midnaba ayna ixtimaalan ku waafaqayn halkanna saas la eg wa bizuburi iyo iyo waxa weeye markaa wazuburi walkitaabi labaduba waxay noqonayaan markaysaa mid masaaxiifta ku sugnaa bay noqonayaan kitaabkaasoo almuniiri alwaadixi caddaa yacni waxna caddaynaaye muniir wuxuu ku fasiray waadix keliya laakiin culamada qaar waxay ku dareen alwaadix almudii kii caddaaye wax iftiiminaye wax caddaynaya ah. marka inuu mudii yahay ayaa sii fiican sida markaa tafaasiirta qaarkood sida tafsiiru khaasin wahayruhu ay markaysa markaa ku dareen almudii alwaadixi baad odhanaysaayo dee almuniiri buu fasirayaa marka de waa inuu markaa mufasirku mufasarka u fasiraayo waa inuu markaa taabicu noqdaa oo icraabta ka raaca huwa tawraatu waa tawraad iyo walinjiilu injiil weeye kitaabka muniirka ahi waa tawraad iyo injiil weeye fasbir kamaa sabaruu tan wuxuu u ishaaraya uga jeedaa jawaab shardigii buu uga jeedaa haddaba u sabir nebiyadaasi siday u sabreen rasuulladaasba waa la beeniyey way sabreene adiguna sabir marka fasbirtu u wadaa inay tahay jawaabu shardigii fain kadabuuka waxay culammadu isweydiiyaan wazuburi iyo walkitaabi almuniir wazuburi waalkitaabi almuniir maa isku nooc oo waxay noqonaysaa waxa weeye caam iyo khaas inay noqoto ama markaysa markaa inay yani iskuda gelayaan mise way kala duwan yihiin bacdu ahlicilmi waa kala oo waxay dhahdeen zuburta waxaa loo jeedaa suxuftaa loo jeedaa kitaabkana waxaa loo jeedaa sida towraad iyo injiil iyo kutubta la midkaa ah baa loo jeedaa culamada qaar saasay u kala duwen culamada qaarna way iskuda geliyeenoo waxay yidhahdeen dee caamiyo khaas bay noqonayaan ya caam khaas ayay markaysagaa noqonayaan way iskuda gelayaan alkhatbu sahlun kullu nafsin daa'iqat lmowt allah waxau yihi kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowt way dhadhaminaysaa geerida wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaamah wa innamaa tuwaffawna waxaa laydin oo qura ujuurakum ajarradiinna oo laydiin dhammaystirayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame faman zuxzixa can annaari wa udkhila aljanna faman zuxzixa ku kastoo laga fogeeyo can innaari naarta xaggeeda laga fogeeyo wa udkhila aljannata jannadana la geliyo faqad faaz xaqiiqe e waa markaa guulaystay oo wuxuu ku guulaystay wixii wanaagsanaayo uu doonaayey uu liibaanay waa guulaystay wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyadu ma aha ilaa mataacu alguruur yacnii raaxay yar oo wax dagaysa mooyee wax kale ma aha ama raaxo yar oo lagu dagmaayo mooyee wax kale ma aha allah wuxuu inoo sheegayaa dadka dhammaantood inay dhimanayaan marka waxaa ku sugan yacnii in markaa geeridii la isxasuusinaayo ta kale waxa weeye markaa nebiye iyo khayrkood aan la daynayn nebi maxamedna uu ka mid yahay dadka dhimanaaya kullu nafsin daa'iqat lmowt waayo waa caam kullu waxay ka mid tahay adawaadka cumuumka bal waa ummulbaab baab kastaaba wuxuu leeyahay ummi ummu baabilcumuum marka laga hadlaayo waa kulli shaygu hadduu ummulbaab yahay waa ugu axkaam badan yahay marka naf kasta geerida waa dhadhamaysa ya naftaasi ha ahaato naf aadami ama bini aadam ama ha ahaato naf malaa'ik ama ha ahaato naf markaa noolayaasha kale markaysaga makhluuqaadka ah dhammaantood waa soo gelayaan aadamigiina lama kala reebin hadday nebiya yihiin iyo hadday rasuulla yihiin iyo hadday khayrkood yihiin dhammaan waa la wada dhimanaya geerida waa laga siman yahay laakiin waxa geerida ka dambeeyaa lagu kala duwan yahay ya almowtu baabun wa kullu nnaasi daakhiluhu wuxuu yidhi markaysagaa yacni geeridu waa albaab dadka dhammaantii ay gelayaan ya bal marka waxa weeye marka albaabka la galo talow guriga ka dambeeya albaabka muxuu noqonayaa ma jannuu noqon ma naar buu noqon wainamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama ajaradiinni baa laydiin dhammaystiraya ee abaalmarintiinni ayaa laydiin dhammaystiraya yacani waa laydin wafaynaya atawfiya waa takmiilka iyo dhammaystirka wafayn taas waxaa laga qaadanaya in ajarada wax ka mida dadka loo hormarinayo maalinta qiyaame intaan la gaadhin ay dhici karto in wax ajaradoodii ka mida oo aan markaa loo wafaynin wax ka mida in loo hormariyo wa fii lafdi tawfiyati ishaaratu ilaa anna bacda ujuurihim yasilu ilayhim qablahu waxaa ku sugan ajaradooda qaarkood inuu gaadhayaan intaan markaa yowmulqiyaame la gaadhin faqad yasilu ilayhim bacdu ujuurihim fi dunya aw fi lbarzakh waxaa dhici karta ajaradooda wax ka mida inay soo gaadhaan yacni intay adduunyadaba joogaan ama barzakha intay xabaalaha ku jiraan oo dee naciimu alqabri baa jira cadaabu alqabri iyo naciimu alqabri ya alqabru yacni markaa rawdatu min riyaad aljanna aw xufratu min xufari niiraan aw xufratu min xufari niiraan xadiis aan uma asixin tirmidi baa soo wariyey isagoo marfuuca xadiisku laakiin markaa sanadkiisu waa daciif tirmidina waa daciifinaya culamo kalena waa daciifiyeen laakiin macnaha uu sheegaya waa macno saxiixa weeye dadka qaarkood qabriga waa loogu nicmaynaya dadka qaarkoodna qabriga waa lagu cadaabaya nacuudu billahi min cadaabi alqabr marka ilaahay waa in laga magan galaa cadaabuulqabriga daarudunyaa inta la joogo lafteeda waa dhacdaa dadka qaarkood in ajarkooda wax ka mida lagu siiyo wa aataynaa ajrahu fi dunya wa inahu fi alaakhirati la min nebi ibraahim markuu ilaahay sheegay wuxuu idhi ajarkiisa waxaannu ku siinay bimacnaa wax ka mida adduunyada gudaheedaannu ku siinay wa innahu fi laakhirati la min alsaalixiin aakhirana kuwa saalixiintuu ka mid yihi xadiiskii waatay ku soo aroortay saxaabadu markay ka warramayeen muscab ibnu cumayriyo waxaa naga mida buu yidhi saxaabadii haddaannu nahay qaar markaysaga la oofsado nafta laga qabtay walam ya'kul min ajrihi shay'an isagaan ajarkiisii waxba ka cunin isagaan ajarkiisii waxba ka cunin qaar la oofsaday baa naga mida haddaannu saxaabadii nahay waxaa ka mida ah muscab ibnu umayr maalintii markaysagaa uu yani marka la aasayey wax lagu kanfaan la waayo markaasaa waxa weeye maro yaroo marka macawiisa la saaray markaasaa marka waxa weye xagga madaxa laga dhammaystiro addimadaa muuqanayey marka xagga addimada laga dhammaystirana madaxa ayaa muuqanayey markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xagga madaxa ka dhammeeya xagga marka waxaweye addimadana yani marka caws iyo jilab iyo caws iyo waxyaalahaas markaa dhirtaa saarsaara ya marka waxaa ka mid a raggaan ajarkoodii waxba ka cunin wa mina man aynacat lahu simaaruh fahuwa yahdibuha waxaana naga mida buu yidhi mid midhihi u bislaadeen oo sidaa u hoobinaya marka ayaa naga mida marka qofku waa dhici kartaa ajarkiisa wax ka mida in adduunyada lagu siiyo waa marka waxaa dhici kartaa laakiin tawfiyada iyo dhammaystirku wuxuu ku saabsan yahay aakhir ayuu ku saabsan yahay geerida ay dhadhaminaysaa marka la yidhi waxaa laga qaadanayaa dee nafti marka iyadu inay nooshahay oo naftu waa baaqi oo waxay ka mid tahay waxyaalaha awal kale aan aakhir lahayn naftu ma baaba'do yacni marka uu qofku geeriyoodo jidhkiiyo naftuunbaa la kala saaro naftaa la siiboo la qaado imaa munacama wa imaa mucadaba maaha inay baaba'day iyadu may dhiman saas aawadeed bay geerida u dhadhaminaysa oo jirkii markuu dhimanaayo ile jirki waxa weeye marka mufaaraqada naftu marka ay ka faaruqayso jasadka ayaa geeridu tahaye marka waxa weeye markaa e, jasadkii uu dhimanaayo dee nafti waxa weye waa nooshahayo geeridii way dhadhaminaysaa geeridii way dhadhaminaysaa waa dhadhaminaysaana waxaa laga fahmayaa in iyadu markaa waxban ayna baabaaynoo oo dhimanayo ya dawq baa laga cabiray dhadhan inuu laga dhadhaminayso idraagga iyo dhadhaminta iyo waxyaalaha idraagaadka kalena waxaa loo shartiyaa markaysaga nolol baa loo shartiyaa sida saaxibulxaashiyaba markaysa markaa u tilmaamaayo saaxibulxaashiyaba siduu markaa tilmaamaayo waxaa markaa ay xawaashida qaarkood qoreen sida saawigoo kale nafaha marka la qabto oo markaa ruuxa nafta laga qabto ambiyada iyo shuhadada nafta waa loo soo celiyaa laakiin dadka kale nafta looma soo celiyo ilaa nafkhada ama afuufitaanka labaad la gaadhaayo laakiin waxa weeye ambiyada nebiyada iyo shahaadada nafta waa loo soo celinaya macnaha noocaasa ayuu marka waxa tilmaamay calaa kulli xaal tan noocaasi markaysa waxa saxiixa ma aha waxa weeye naftu yani waxay jirtaa markaa yani e, ciliyiinta ayay jirtaa nafta markaysaga nebiyaduna qabriga inay ku sugantahay ma aha calaaqa iyo xidhiidh hala yeelato qabriga laakiin waxay ku sugantahy aclaa ciliyiin jannaadkay ku sugantahy waana sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam arwaaxda markaysaga shuhadadu inay jannada ku sugan tahay oo jannada markaysaga daaqayso oo ay markaysaga ku foofayso arwaaxu shuhadaai fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaa'at nafta muuminka saasaa laynoogu tilmaamay nafaha marka waxa weeye nebiyaduna waa kasii marka waxa weeye uga sii awlaysan yihin naciimka inay ku sugan yihiin waa uga sii awlaysan yihin amaa xadiiska soo arooree sunanka qaarkood ay soo wariyeen oo tilmaamaya in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min eh, axadin yusallimu calaya ilaa radda allahu calaya ruuxii xataa arudda calayhi asalaam yacni markaasaa tilmaamaya waa nooc raddi ah oo aan markaysaga markaa dee raddi dhammaystiran ahayn yacni si uu markaa salaanta uga celiyo ayaa markaysaga loogu soo celinayaa sida markaysaga mashaayikhda qaarkood ay u tilmaameen oo markaa suyuudiya ay ka mid yihiin oo ay yidhaahdeen markaysaga nabiga calayhi salaatu wasalaam nafta kamaalan baa loogu soo celiyey markaa dabeedna qabriga kamaba tagto yani xataa arudda calayhi salaamna waxaa laga tilmaamayaa ilaa radda allaahu calaya ruuxii waa jumla xaaliya ay ilaa qad radda allaahu calaya ruuxii oo baa la qadari waana jumla xaaliya xataa arudda calayhi salaamna tacliiliya laga tilmaamaya si aan salaamta ugu celiyaa laygu soo celiyaa marka waxa weeye inta la soo celiyeyna kaba faaruqinba tan noocaasi markaysagaa saxiix ma aha sawaabku waxay tahay waa in markaa nafta nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ku maqan tahay aclaa ciliyiin laakiin tacalluq bay jasadka la leedahay nooc raddiyaa jira iyadoo sina u maqan hana odhan kayf ee sida laynoogu sheegay u rume waxaa macnaha aad u sharxaya ibnulqayim baa aad u sharxaya kitaabkiisa aruux la yidhahdo ayuu sharxaya waxaanu tilmaamayaa ruuxdu siday jidhka ugu tacalluqdaa shan tacalluqoo kala duwan bay ugu tacalluqdaa kala duwan mar waxay ugu tacalluqdaa markuu ilmuhu janiinka yaho urjiifka yahay naftu sibay ugu tacalluqdaa marka dambe uu adduunyada joogo markuu soo jeedo sibay jidhkiisa ugu tacalluqdaa ugu sugan tahay marka dambe uu seexdo isagoo adduunyadii jooga isagana sibay ugu tacalluqdaa sina waa loo qabto nooc tawafiya jira allahu yatawafa lanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha marka sibaa loo qabtay sibay u joogtaa yacni garashadii iyo marka waxa idraaggii uu waxa hareerihiisa ku sugan uu haleelaayey uu maqlayey way maqan tahay haddana waa kan dhaqdhaqaaqaya waa kan neefsanaya waa kan nuuxsanaya haddii wax markaa yacnii la gaadhsiiyo waa kan dareemaya sibaa loo qabtay sina waa u joogtaa waa tawafin duuna tawafin tawafigii weynaa waa mid ka sokeeya weeye saddex nooc baynu haynaa marka waxa weeye qofku u geeriyoodo markaana si kale ugu tacalluqdaa iyadoo la qabtay bay haddana si ugu tacalluqdaa saas aawadeed ba cadaabulqabriga ama naciimulqabriga jasadkana saamayn ku leeyahay hadday naciim tahay iyo nicmo iyo hadday cadaab tahay mid walba maalinta qiyaame marka la soo saaro khalaa'iqdana sida ugu kamaalka badan baa ruuxdu jidhka ugu tacalluqaysa waayo waa nolosha yacni marka iyo tacalluqa ruuxdu jasadka ku tacalluqaysa ugu kamaalka badan taa qiyaamadu shantaa tacalluq midna ka kale loogama qiyaas qaadan karay way kala duwan yihiin buu yidhi marka sida waxa weeye qabriga qofka isagoo ku jira ayaa haddana ruuxdiisiiy ay ku tacalluqaysaa jasadkiisa markaasaa waxa weeye ay dhici kartaa inuu ku dhaqdhaqaaqo ay dhici kartaa inuu markaysaga ku tukado ay dhici kartaa inuu markaysaga marka waxaa salaam ku radiyo ama wax la mida ama wax idraako yani iyadoo yani markaysaga haddana ruuxdii markaysaga ay xagga sare jirto ayay saa ugu tacalluqaysaa sida qoraxduba iyadoo markaysaga markaa samaawaadka ku jirta haddana markaysa marka ay saamayn ku leedahay arlada oo shucaaceedu uu soo gaadhayo saasoo kale ayaa tacalluqa ruuxdu ay la leedahay jasadkay ku jiri jirtayna caynkaasoo kale uu yahay macno noocaasuu sharxayaa u raajic hadda kitaabu ruux markaa libnulqayim allah waxauu yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kastaa daa'iqat lmowt way dhadhaminaysaa geerida wa innamaa tuwaffawna waxaa laydin oofinaya laydin dhammaystirayaa qura ujuurakum ajarradiinna jaza'a acmaalikum abaalmarinta camalladiinna yowma alqiyaamati maalinta qiyaama laydin dhammaystiraya laydin wafaynaya faman zuxzixa ku kastoo laga fogeeyo ubcida laga fogeeyo can innaari naarta xaggeeda laga fogeeyo wa udkhila aljannata jannana la geliyo faqad faaz xaqiiqee waa guulaystay muxuu ku guulaystay naala ghaayata matluubih wuxuu gaadhay wuxuu rabayee wanaagsanaa kama dambaysteedii buu gaadhay ya oo dee janno maxaa ka wanaagsan waa ghaayat almatluub waxyaala adduunyo iska liitaa baa la yidhaahdaa yacni waxa weeye hebel baa foozay ama imtixaan buu ku baasay ama jaguu helay ama tijaaradii iyo macaashkiibuu ku soo baxay markaasaa la yidhaha waa foosay la yidhaahdaa fawska caynkaasi waa midaan khasaare diiday laakiin fawska aakhiro laa khusraana bacdah wax khasaaro oo ka dambeeya ma jiro waa xaqiiqiga wey wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyadu ma ahan alcayshu fiiha yacni nolosha adduunyada gudaheeda lagu noolaadaa ma aha ilaa mataacu lghuruur yacni markaa raaxo lagu kadsoomayo mooye wax kale ma aha alguruur waa masder laakiin masderka ma waxaa loo fasiri macno mafcuul mise waxaa loo fasiri macno faacil haddii macno faacil loo fasiro waxay noqonaysaa waa raaxo wax kadinaysa yani alguruur bimacna algaar waa masdar yuraadu bihi yani marka alfaacil haddii markaa loo fasiro macno mafcuul yani marka waxa weeye waa raaxo lagu kadsoomaayo ya yani waa maqruurun biha ila mataacu lguruur albaili mataac baaila weeyi albaail wuxuu ku fasirayaa waad hoos dhigaysaaye alguruur buu ku fasiraya hmm. oo waa maxay waa shay daahirkiisu qurux badan yahay iyo muuqaalkiisu haddana baatin xun leh xagga hoostana ka xun ya nolosha adduunyadana waxaa looga jeedaa yacni markaa ciddaan aakhiro u kaashanayn u kaalmaysanayn laakiin qofka markaa adduunyadii u kaalmaysanaya aakhiro oo aakhiro ugu camalfalaya oo aakhiro u shaqaysanaya dee waxa weeye shaqaysadkaa uu adduunyada ugu shaqaysanayo ee ugu kaashanayo aakhiro iyadoo camalul aakhira ka midta alwasaa'il laha axkaamu almaqaasid wasaaishu waxay leedahay axkaamta haayaadka iyo maqaasiday leedahay hadda ma aragta laakiin qofka adduunyada keliya yani yada qaabila aan aakhira u adeegsanin baa laga hadlaya addunya malcuuna malcuunu maa fiiha ila dikra allahi wamaa waalaah sida xadiiskii tirmidigae ku soo aroortay adduunyadu waa malcuuna weeye waa la nacay waa la dhaleeceeyey waxa ku suganna waa la dhaleeceeyey ila dikra allahi wamaa waalaah xuska ilaahay iyo wixii la xidhiidha mooyaane yani wixii kale waa la dhaleecay cuska ilaahay wuxuu ka mid noqonayaa yani markaysa markaa aakhiro wixii lagu gaarhaaye wanaagga lagu helayay weeye ee marka adduunyada la dhaleecaynaayo kama mid aha khayraadka la samaynayo iyo wanaagyada iyo ixsaanada la samaynayo yutamatacu bihi qaliilan in yar baa lagu raaxaysanaya uma yafnaa dabeedna waa markaysa marka waa baaba'aya hmm. mataaca waxaa loo isticmaalaa asal ahaan sahayda iska yar iyo waxaasaa loo isticmaala waxaa kaloo leeyahay mataaca nahaaru idartafaca matacan nahaaru haddii la yidhaahdo yacni maalintii baa kor noqoto qoraxdii baa sare u kacdaa la yidhahdaa dee wakhti badanna kuma baaqi noqonayso markii dambena marka waxaa weeye waxa yar ee sahayda ahee iska liita ayaa loo isticmaalay aayadda faman zuxzixa can innaari wuxuu igu fasiray ubcida nusakha qaarna wuxuu idiin qorayaa bucida waana bimacnan oo marna waxa weeye hamsada lagu tacdisiiyey marna tadciifka lagu tacadisiiyey bacda marka hore laasim bay ahayd bacda waa fogaaday weeye marka waa ka foge waa laga fogeeyey marka la sheegaayo waxay u baahan tahay in ficilka laga dhigo mutacaddi marka midna waxa weeye marka wuxuu noqday in hamsada lagu gudbiyo oo mutacaddi laga dhigay u biciida midna waxaa laga dhigay markaa mutacaddi waxaa laga dhigay tadciifka shadista bucida marka waa bimacnan laa farqa allah waxau yidhi latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira latublawunna laydin imtixaane oo laydin imtixaane wallaahi allah baan ku dhaartay dhaar baa qadaran wallaahi allah baan ku dhaartaye tublawunna laydin imtixaane oo laydin imtixaane oo laydin imtixaane fii amwaalikum xoolihiinna arrinka ku saabsan laydinku imtixaane wa anfusikum nafihiinna waxa ku saabsanna laydinku imtixaane xagga nafihiinna iyo xagga xoolihiinnaba waa laydinku imtixaanaya wala tasmacunna maqasheenoo maqasheenoo maqasheen min aladiina kuwii xaggooda ka maqasheen uutu lkitaaba kitaabka la siiyey waa yuhuud iyo nasaara min qablikum idinka hortiin kitaabka la siiyey ama xaal min qablikum idinka hortiin ay ahaadeen wa min aladiina kuwii xaggoodana ka maqasheen ashrakuu mushrikiinta noqdee ilaahay cid kale la caabuday ilaahay u shariig yeelay ka maqasheen adan kaiira dhib fara badan ka maqasheen bimacnaa cay iyo dhaleecayn badan ka maqasheen wa in tasbiruu haddaad sabirtaan oo adkaysataan wa tattaquu allah ka baqataan fa inna dalika min casmi alumuur fa inna dalika madkuurka la soo sheegay oo sabrigi iyo taqwada ah daada ismu ishaaraha waxaa la tilmaamaya madkuur baa lagu tilmaamaya ka la soo sheegay ama maa dukira hoosta waxay ka tahay sabri iyo taqwa waa laba shay kaa la soo sheegaa shamlinaya fa inna daalika madkuurkaa la soo sheegay oo sabirkiiyo taqwada ahi min cazmi lumuur umuuraha kuwa markaa in la goosto ay tahay waajib tahay goosashadeedu ayuu ka mid yahay min macsuumaatiha waid akhada allaahu wadkur waxaad xustaa id akhada allaahu goortuu ilaahay qaaday mihaaqa aladiina kuwii ballankoodii uu qaaday iyo cahdigoodii mihaaqa ballanka dhaarta lagu adkeeyaa la yidhahdaa uutul kitaaba kitaabka la siiyey muxuu ballanka kaga qaaday latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunah allah baan ku dhaartay latubayinunnahu u caddayseen oo u caddayseen oo u caddayseen nuunu tawkiidkaa shadan haddaad aragto ficilka wuxuu ka dhigan yahay saddex goor in lagu celiyay ka dhigan yahay yacnii ficilka markaan tawkiidka nuunka la gelin dee hal mar in la sheegu la mid yahay nuunu tawkiidka mukhafafka marka la geliyo ya lanasfacan binnaasiya wuxuu ka dhigan yahay laba goor in lagu celiyey lanasfacan suuro tanwiin baa loo qoray laakiin waxa weye waa nuunu tawkiid mukhafafa waa nuun reebban weeye walayakuunan min asaakhiriin waa saas i leeg waxay ka dhigan tahay laba goor in lagu celiyo waa nuunu tawkiid mukhafafa nuunu tawkiidka markaa musaqalka waa kaa shadeen latublawunna walatasmacunna iyo kuwa la midkaa latubayinunnahu addamaarta wuxuu ka dhigan yahay saddex goor in lagu celiyo kaluu ka dhigan yahay xawaashida naxwun waa sheegayaan xamduuni wakhayruhu waa tilmaamayaan yani markaa xawaashida waa ku suganta latubayinunnahu u caddayseen u caddayseen u caddayseen linnaasi dadka u caddayseen walaa taktumuunahu ma qarinaysaan waxaa bannaan walaa taktumuunahu in eh, xaal laga dhigo waxaa kaloo bannaan in lagu cadfo latubayinunnahu hadda maxaa loo tawkiidin waayey haddii lagu cadfaayo waxaa loo tawkiidin waaye yidhaahdeen ficilku hadduu manfi yahay sida badan markaa tawkiidkiisu waa yaryahy fanabaduuhu way tuureen oo waa xooreen waraa'a duhuurihim dhabarradooda dabadooday ka tuureen oo ka xooreen cahdigii iyo ballankii ama kitaabkii la yidhi caddeeya ayay xagga dambe ka tuureen washtaraw bihi waxay ku beddesheen kitaabkii samanan lacag bay ku beddesheen qaliilan yar waxaa looga jeedaa wax adduunya abay ah dhaafsadeen ya adduunyada muggeed haddii lagu beddesho wax kastoo kitaabka la dhaafsadoo lagu doorsadaa waa saman qaliil waa saman qaliil walow kaana adunya bixadaafiiriha adduunyada o dhan hadduu doona ha ahaado fa bisa maa yashtaruun fa bisa waxaa xumaaday maa yashtaruuna ay aladii yashtaruunahu kay beddelanayaan ee doorsanayaan ee qaadanayaan ee dooranayaan baa xumaaday oo ah markaa inay adduunyada qaateen hadday manaasibteeda tahay iyo hadday magaceeda tahay iyo hadday maalkeeda tahayba oo ay kitaabkii ka tageen iyo xaqii inay raacaan ta dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa ishtiraa'uhum haada allah wuxuu inoo sheegayaa in markaa layna imtixaani doono oo markaa mu'miniinta la imtixaanaayo latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum iimaanka ay rumeeyeen keliya laguma daynayo axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun ma waxay u malanayaan dadku in lagaga tegaayo hadalkay yidhaahdaan aamanna yadaan la imtixaanin yaa axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun yana saa u marayn waa la imtixaanaya laabudda min ibtilaa imtixaankaasina awjuuh badan buu ka imanaya xagga xoolaha waa la ysku imtixaanaya marbaa xoolihii marka waxa weeye qofkii ay ka baxayaan marbaa maalkii ku yaraanaya marbaa maalkii loo dhiibaya markaasaa la odhanaya zakadii ka bixi markaasaa xuquuqdii laga bixinaya lagu imtixaanaya marbaa maalkii ka baxaya yani waxaweye siyaalo badanoo kala duwan nafaha laftooda laysku imtixaanaya xagga nafaha ayaa imtixaanku marka waxa ku imanaya oo yacni masaa'ibka ku dhacaaya iyo dhibaatooyinka ku dhacaya iyo jihaadka la amraayo kullu dalik yacnii dadka gaalada laftooda dhib baa kala kulmaysaan oo xumaan baa ka maqlaysaan wala tasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira oo dee waxa weeye gaaladii waa caayayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintaba waa aflagaadaynayaan ya yani markaa cay iyo aflagaado iyo dacaayad iyo borobagaando yani marka ayay ku samaynayaan beeno badan bay ka sheegayan waa ku been abuuranayaan dacaayaat mudallila ayay samaynayaan maxaa lagaga bixi karaa xalkii waa laynoo sheegay in tasbiruu watataquu faina dalika min cazmi alumuur asabr wataqwa baa yani laga gudbaya dhibaatooyinka ya haddaad sabirtaan oo ilaahay ka baqataan yani waxa weeye waa dhibtooda waa ka badbaadaysaan waxaanay ka mid tahay yani umuuraha goosadkoodu u waajibka yahay in la goosto ay tahay yani weeye sabirkii taqwadu waayo sabirkii taqwadu waa waajib sunno maaha ya wa min macsuumaatiha alwaajiba wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa in ahlu kitaabka hore looga qaaday ballan inay kitaabka caddeeyaan latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunah maxaa laynoogu sheegaya waxaa laynoogu sheegayaa kuwa joogay ahlu kitaabkaa in loo sheegaayo xumaantay ku dhaceen kaannahu in lagu waaninayo ka baxa arrinkaa xunaa ku sugantihiin waxaa kaloo ku sugan digis innaga laynooga digaayo wixii xumaantii ay ku dhaceen innaguna inaynu ku dhacno ya waa aynaan kitaabkii qariinni aynu caddayno yani taasaa markaa waxaa laynagu sheegaya waatay a'immadii salafka qaarkood odhan jireen kullu maa dama allahu alyahuuda waannasaara fi lqur'aan fahuwa lana ya linaxdara wax kastoo ilaahay ku dhaleeceeyey yahuudiya kiristaan qur'aanka gudihiisa uu ku dhaleeceeyey inna wuu inoo sugan yahay marka waxaweye demmigaasi oo bimacnaa laynooga digayaa kaannahu la leeyahay waxaa iska jira oo iska ilaaliya ya yani saas markaa laynagu leeyahy allah wuxuu yidhi latublawunna fii amwaalikum latublawunna wallaahi allah baan ku dhaartay latublawunna waa laydin imtixaanaya xudifa minhu nuunu rafci nuun rafcada ayaa la gooyey oo la xadfay litawaali nuunaat nuunanku inay isku xigeen saddex nuun baa meeshii isku xigay waxaa asalkeedu ahay latublawunannabay noqon lahay marka saddex nuun baa meesha ku kulmaya ya saddex nuun ayaa ku kulmaya nuun waa nuunu rafcadi weeye labada nuun ee kalena waxa weeye waa nuunu tawkiid lmuaqal marka saddexii nuun markay meesha ku kulmeen nuunkii nuunu rafcaha waa la gooyey waxaa loo gooyey litawaali lamhaal saddexda nuuna isku midka ah ee israacay aawadeed baa loo gooyey waxay noqotay markaa tublawuunna ayay noqotay yacni markaa laba wow ayaa meeshii yaalla oo wowga horena godan yahay wowga dambana yacni markaa reebay ayaa markaa yaalla dabeedna labadii wow waa midkood la xadfay waxay u badiyaan culammadu waawga la xadfay inuu yahay waawgii laamulkelimaha ahaa inuu yahay waaw damiirkii macno gaara ah loo keenay maadaama macno gaara ah loo keenay isagiibaa baaqi ah isagii baa baaqi ah kitaabka markaysaga wuxuu u egyahay yani janaaldiina suyuudi siduu tilmaamaayo waawga la gooyey inuu yahay waawgii damiirka ahaa inuu yahay saas aawadeed marka xawaashidu ay tilmaamayaanoo leeyihiin xoogaa ishkaal baa ku jira waxa weeye marka saaxibulfutuuxaat waa awilayaa wuxuu odhanayaa yani markaa waxaa suroobi karta in la yidhaahdo walwaawu damiiru ljamci liiltiqaa'i saakinayn oo laga dhigaayo markaysa marka in laga khabrayo mubtadoo kale laga dhigayo saasoo kale ayuu doonaya inuu ku tawjiihiyo mm. calaa kulli xaal laakiin waxaa mashhuura in waawga la xadfay uu yahay kii laamulkelima markaysaga inuu yahay lakiin qowl odhanaya sida kale waa jiraa qowl sida kale odhanaya walow haba yaraadee waa jiraa culamada qaar mareen walwaaw waawgana waa la xadfay damiiru ljamci waawgu waa damiiru ljamci liiltiqaa'i saakinayn yani ay waxudifa alwaawu damiiru ljamci liiltiqaa'i saakinayn daahirka cibaaradu saasay u egtay waawgana waa la xadfay oo nuunku ku cadfan yahay nuunkii waa la xadfay walwaaw waawgana waa la xadfay damiiruljamci oo damiiru jamac ahaaday waxaa loo xadfay liiltiqaa'i saakinayni laba saakin inay kulmeen daraaddeed laba saakin inay kulmeen daraaddeed oo markii la yidhi dee waawgii waa reeban yahay waawgii damiirkaa reebitaan kalena waa ka dambeeyaayo labada nuun nuunee isku sheedan ka horaa reeban ka dambaa xarakaysan marka laba saakin baa kulmay waa iltiqaa'u saakiniin cala hayri xaddihi waxay ka cabbiraan yacani laba saakin baa waxay kulmeen calaa hayri xaddihi yacani xadkii loo oggolaa inay kulmaan midaan ahayn oo ashyaa laga reebaa dee jira ya yani markaa saddexdii masale laga reebi jiray yani ma aha markaa saas aawoodee waxay keensanaysaa in la xadfay keensanaysa calaa kulli xaal waxay u badiyaan jumhuurka culammadu in la yidhaahdo latublawuunna markay noqotay oo nuunkii hore ee saddexaad la xadfay nuunu rafcada ahaa laba wawo isku reebbanna ay markaa yaalliin waawga labada horreeya ayaa laamulkelima ah waawga horeeyaa markuu yahay laamulkelima uu yahay isagii waxa weeye waa xarakoobay oo waa kan gudmay taxarakat ilwaawu wanfataxa maa qablaha faqulibat alifan alif baa loo gediyey markii alif loo gediyey laba saakin baa kulmay oo midna alif yahay midna waawga markaa reeban yahay markaasaa dabeedna alifkii la xadfay waa xarfu madine waa la xadfay markii la xadfay waxaa soo haray waawgii kale oo reeban iyo nuunka ka dambeeya oo isaguna reeban markaasaa isagana waxa weye waa la xarakeeyeoo damma ayaa la xarakeeyey si ay kuu tusiso waxa meesha laga xadfay inuu yahay waaw waayo dammadu mujaanis waxay u tahay yacni waawga ilaa culamada qaarkood yidhaahdeen waawgaa faraca dammada asala kasrada ayaa markaa asala ya'daa faraca xuruufta madka iyo iyo xarakaadkooda keebaa asala keebaa se faracay isweydiiyaan culammadu khilaaf baa ku jira bayna ahlilcilmi saddex qowl baana ku sugan saddexa qowlee ku sugan waa qowl ka mida waatay yidhaahdaan alifku waxa weeye waa bintulfatxati yacni markaa waawga reebannaa waa bintudammati yada reebbanna waa bintulkasrati qaar ay ka cabiraan ya wa aslun liaxrufi maddiha waackis walacdalu annahumaa aslaani waa ibraahim ibnu cumar aljacbari uu odhanaayo qasiidadiisa dheere markaysaga markaa tajwiidka ah ee xuruftii uu kaga hadlo ee markaysaga siddeedda boqole beyd ka badan waatuu ku odhanaayo wa alaasuha aslun liaxrufi maddiha saddexda xarako aslun liaxrufi maddiha xurufu madkeeda asal bay u taho xurufta faraca xuruftan reeban dammada ayaa asal ah wowga reebban baa faraca yacni fatxada asal ah oo hooyo ka dhigan farac waxa ah markaysa markaa alifka waayo haddii damme la jiido wow reebban baa iman uu haddaad tidhaahdo wow reebban baa qormi aa haddaad tidhahdo alif baa markaysaga iman ii haddaad tidhahdo ya reebban baa iman saas aawadeed yacni xurufumadka ayaaba markaysa markaa waxaa faraca wackis sidaa dabagedii oo qowl labaad buu ku ishaaraya walacdalu annahumaa aslaani saddexdii qowlba halkaasuu ku dhameeyey laakiin sida markaysaga qumanaanta badani waa ina midnaba ka kale aanu farac ka ahayna mid waliba uu yahay aslun mustaqilun binafsihi inuu yahay wey ka soco latublawunna fii amwaalikum waanfusikum ay latukhtabarunna allah baan ku dhaartay laydin imtixaane fii amwaalikum xoolihiinna laydinku imtixaane see laydinku imtixaanaya bilfaraa'idi fiiha waxyaalaha laga faral yeelaaye ama nafaqaad yani ah iyo masruufyo ama zakooyin ah iyo waljawaaixi iyo masaa'ib yani jawaaixdu waa dhibaatooyinka ku dhacaya aafaa imanaysa xoolii bay dam ka siinaysa cudur baa ku dhacaya aafaa ku dhacaysa yani waxyaala dhibaatooyina ku imanaya ya waxaa la odhanaayo dee markaysa abaar baa timi xoolihii markaysa markaa baabi'isay cuduraa yimi markaas xoolihii baaba'een yani waxa weeye masaa'ib kalaa timi yani waxa weeyaan waa mm, marka jawaaixda marka baad degay iyo wax la midka wa anfusikum iyo nafyihiinaba idin imtixaana bilcibaadaati cibaadaatkaanu idinku imtixaanayna takaaliifta waalbalaa'i iyo masaa'ibta dhibaatooyinkaanu idinku imtixaanayna wala tasmacunna maqasheenoo maqasheenoo maqasheen min aladiina kuwii xaggooda ka maqasheen uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaabka waxaa loo jeedaa jinsiga kitaab bay ku dhici towraad iyo injiilba waa soo gudageli mid mucayana lagama tilmaamayo labadaba way shamlinaysa ya oo jinsu kitaab baa shamlinaya yacni markaa towraad iyo injiil labadaba dadkii kutubaha kale la siiyey de iyaga waxba kama baaqi ahaa saas aawadeed baa yani aladiina uutuu lkitaaba lagu gaar yeelay yahuud nasaara min qablikum idinka hortiin kitaabka la siiyey ama min qablikum xaalay markaa ahaadeen ka maqasheen iyagana xaggooda alyahuudi wanasaara yahuudiya kiristaanka wa min aladiina iyo kuwii xaggooda ka maqasheen ashrakuu yani mushrikiinta ahaa ee ilaahay cid kale la caabudayay min alcarabi carab ah iyo kayrkoodba adan kaiira dhib fara badan ka maqasheen min asabi waalacni watashbiibi binisaa'ikum min asabi hadday cay tahay waalacni hadday markaa dhaleecayn iyo duris tahay watashbiibi binisaa'ikum dumarkiinna marka waxa weeye in yani markaa e, gabayada markaysa markaa lagu sheego oo tashbiibka waxaa loo isticmaalaa gabayga marka waxa weye uu ghasal yahay ee dumarka ku saabsan yahay iyo wax la midka ah ayaa marka loo isticmaalaa marka gabayga haddii waxa weye dumarkii ama lagu ducaayadinaya ama laga sheegayo wixii la midka ah Eh, waxay soo gelaysaa tashbiibkii ghasalkay soo gelaysa wain tasbiruu haddii aad sabirtaan calaa daalika arrinka aad ku sabirtaan dhibaatada ay leedahay wa tattaquu aad ka baqataan allaha allah ka baqataan fa inna daalika madkuurka la soo sheego sabrigiiyo taqwada ay min casmi lumuur umuuraha kuwa in la goosta ay waajibka tahay ka mid yahay ay min maczuumaatiha umuuraha la goosanayo ayuu ka mid yahay allatii taasoo yuczamu calayha liwujuubiha la go'aansanayo oo loo go'aansanayo waajibnimada ay waajibka tahay casmiga culamada qaar waxay u tiiriyeen xagga dadka oo waxay tahay inay go'aansadaan yacni markaa arrinkaasi waajibnimada waajibkaya daraaddeed culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacni casmiga waxaa laga tilmaamayaa inuu allah markaa yacni uu arrinkaa gooyey oo waajibiyey waid akhada allahu miisaaqa aladiina uutuu lkitaaba wadkur waxaad xustaa id akhada allahu goortuu ilaahay qaaday miisaaqa aladiina kuwii miisaaqooda ballankooda uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey alcahda ballan uu ka qaaday calayhim yaga fi tawraati tawraad kaga qaaday latubayinunnahu iyo layubayinannahu latubayinunnahu qiraa'ada u asalkaa ah, kitaabka waa qiraa'ada yada saas aawadeed baa rasmiga hadda qaar waxay qoreen tii markaysaa u asalkahay latubayinunnahu caddayseenoo caddayseen wallaahi allah baan ku dhaartay latubayinunnahu caddayseenoo caddayseenoo caddayseen ayilkitaaba kitaabka linnaasi dadka u caddayseen walaa taktumuunahu mana qarinaysaan ayilkitaaba kitaabka damiirka haadu wuxuu noqonayaa labada mawdicba alkitaaba ayuu noqonaya bilyaai wataa'i ya iyo ta baa la akhriyey filficlayni labada ficilba marka ta u asalkaa buu hormariyey oo bilyaa'i ah ya ta kalena waxay noqonaysaa yani marka layubayinunnahu inagu waxaynu fasirray ta kale layubayinunnahu caddeeyeenoo caddeeyeenoo caddeeyeen saasuu ilahay ballankaga qaada wallaahi layubayinunnahu walaa yaktumuunahu mana qarinayaano yani markaa waa caddaynayaano ma qarinayaan fanabaduuhu way tuureen kitaabkii ama miihaaqii waxaa loo celin karaa yani marna kitaabka waayo waa la soo sheegay marna waxaa loo celin karaa miihaaqa macnuhuna waxa weye isla mid buu noqonaya fanabaduuhu ay taraxu lmiihaaqa ballankiibay tuureen waraa'a duhuurihim dhabarradooda dabadooday ka tuureen oo ka xooreen falam yacmaluu bihi kumay camal falin ama fanabaduuhu kitaabkiibay tuureen waraa'a duhuurihim dhabarradooda dabadooday ka xooreen oo ka tuureen falam yacmaluu bihi kumay camal falin washtarow bihi bedelkiisa waxay markaa qaateen ay ku beddesheen waxay ku gateen akhaduu badalahu beddelkiisa qaateen amanan lacag qaliilan yar oo min addunya adduunye ah min safiilatihim kuwooda marka waxa weeye liita ayay ka qaateen safiila fadu way hoos dhiganta waana jamc asafiilatu assuqaatu min annaas bikasri ilfaai assuqaatu min annaas dadka liitaa la yidhahdaa yuqaalu huwa min asafiila ayaa la yidhahdaa laakiin huwa safila lama yidhaahdo waayo waa jamc sida mukhtaar saxiix waxba qoray biriyaasatihim fi lcilm waxay markaas yani kaga qaateen beddelkaa yar yani kuwaa liita biriyaasatihim madaxnimada ay madaxda ku yihiin fi lcilmi cilmiga oo jagooyinka waxaa loogu dhiibay yani si waxa weeye markaa yani xaqa aynay u caddayn ama adduunyada waxaa loo siiyey si aynay xaqa u caddayn af wax una ya yacni markaa dabeedna markaasaa xaqii la qarinayo laakiin ciddii markaysagaa jago loo dhiibay oo markaa waxa weeye xukuumad oo kale ay jago u dhiibtay laakiin xaqii caddaynaya oo u nasteexaynaya oo runta u sheegaya waan aan baatil markaysaa markaa u qurxinaynin oo mujaamalaynayn isagu ma soo gelayo washtarow bihi amanan qaliila fakatamuuhu way qariyeen khawfa fawtihi calayhim in waxaasi ka tagaan oo ay waayaan adduunyadaa yaro ay waayaan baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed bay u qariyeen ya ayay u qariyeen fa bi'sa maa yashtaruun waxay beddelanayaan oo ay markaa ku doorsadeen ayaa markaa xumaaday ta markaa damiga iyo lagu gaaryeelay shiraa'uhum haada waa gadashadooda taas iyo bedeladkooda saasa weeye allah waxau yidhi laa taxsabanna aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimafaazatin min alcadaab laa taxsabanna ha u malayninoo ha u malayninoo ha u malaynin aladiina kuwii yafraxuuna ku farxaayay bimaa aatow waxay la yimaadeen oo sameeyeen ay bima facaluu wa yuxibbuuna jecel an yuxmaduu in lagu mahadiyo oo lagu ammaanona jecel bimaa lam yafcaluu waxaynay samaynin in lagu ammaanona jecel fala taxsabannahum ha u malaynin oo ha u malaynin oo ha u malaynin bimafaazati min alcadaab cadaabka inay ka badbaadayaan yani markaasaa ha u malayn ee waa lagu cadaabaya waxa ay la yimaadeen yani waxay mutaysanayaan in lagu cadaabo walahum cadaabun aliim walahum waxaa u sugnaaday yaga ay mutaysteen cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun waa xanuujinaya walilaahi mulku walilaahi allahu qura waxaa u sugnaaday mulku samaawaati yeelashada cirarkiiyo walardi dhulka yeelashadooda wallaahu allah calaa kulli shayin qadiir shay walba wuxuu u yahay miduu awood badan oo kara'ayoo awoodaya inna fii khalqi asamaawaati waalard abuurista cirarkiiyo dhulka la abuuray waxa ku sugan waikhtilaafi alleyli waannahaar iyo iskhilaafka habeenkiiyo maalintu ay iskhilaafayaan oo isweydaaranayaan midna tegayo midna imanaayo ama mid yani markaa dheeraanayo siyaadayo midna nuqsaamayo la aayaatin calaamadan lagu cibro qaato waxay ugu sugan tahay liulil albaab kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ah aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim alladiina kuwaasoo ulil albaabkaa la sifaynaya alladiina kuwaasoo yadkuruuna allaha allah xusaya ama yacni la yidhaahdo ulul kuwa ayo aladiina ay hum aladiina kuwii weeye yadkuruuna allaha qiyaman waqcuudan ama acnii waxaan u jeedaa ficil loo qadaro aladiina kuwii yadkuruuna allaha allah xusayaan u jeedaa qiyaaman xaalay taagan yihiin xusaya wa qucuudan iyo xaalay fadhiyaan xusaya ilaahay wa calaa junuubihim iyo xaalay dhinacyadooda u jiifaan mudajiciina calaa junuubihim yacni ilaahay xusayaan wayatafakkaruuna fakeraya yadkuruuna ay ku cadfantahay silatu lmawsuulka fii khalqi asamaawaati walard abuurka cirarka iyo dhulka ka fekeraaya ay fii makhluuqihima rabbana waxay cirarka iyo dhulka la abuuray ay ka fekerayaan qaa'iliina xaalay odhanayaan qowl baa la qadaraya waana la xaalaynaya qowlkaas rabbanaa rabbigayow maa khalaqta haada baila maa khalaqta maad abuurin haada kan oo khalqiga ah baatilan libailin bail daraaddii umaad abuurin ama baatilan ay khalqan baatilan abuur baatila maad abuurin ee yani markaa xikmadiyo ujeedda xaqaad u abuurtay subxaanak adaa xumaan ka nasahan waa ku nasahaynaa xumaan baanu kaa yacni markaa dheeraynaynaa bimacnaa kugu ammaanaynaa inaad xumaan ka dheerto ka fog tahay oo ka hufan tahay faqinaa ilaahu naga dhowr cadaab annaar naarta cadaabkeeda ilaahu naga ilaaliyo naga dhowr wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk